ncamhaa jihaadun laa qitaala fiihi jihaadaan dagaal iyo dagaal ahayn baa waajib ku aho alxaju walcumra xajkii cumrada ku waajiba weye amaa jihaad dagaal iyo xabadi dhacayso way aadi karaan laakiin waajibku maaha inay aadaan walidaalika baa shardigan dumar inuusan ahayn qofka laleeyahay jihaad baa waajib kugu ah dumarka ma wainamaa raddun buu ku waajibaa markuu jihaadku kifaa'i yahay wasixatu qofku inuu caafimaad qabo wataaqatu inuu awoodo cala alqitaali dagaal inuu awoodo awooddu way ka caamsan tahay alqudratu cala alqitaali baa ka caamsan caafimaadka sababtoo qofku hadduuba xanuunsanayo isagana markaa laguma laha jihaad hadduusan wax allaalay wuxuu ku tago kharashaba meesha haysanin ama hub iyo qarab uu ku dagaalamana uuna haynin gadanna karin cidnana siinaynina isagana jihaad laguma laha labadan shardina cumuumka qowluhu tacaala bay soo gelayaan laysa cala aducafaai walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraju idaa nasaxuu lilaahi warasuulihi maa cala almuxsiniina min sabiil wax dembi a ah ma saara oo jihaad iyo dagaal inay aadaan laguma laha cala aducafaa kuwa tabarta daran kuwa tabarta daran ama daa ha u tabar daraado ama qofku qof curyaan iyo naafo ahba ha noqdo ama nafaqa la-aan iyo biil la-aan iyo kharashba ma haysto ama waaba qof jiran oo xanuunsanaya siday dooniba ha noqotee laysa cala aducafaai wey aayadda halkaana wuxuu kuu tilmaamayaa in qofka aan laga rabin mar haddiiusan qudraddii iyo awooddii lahayn inaan jihaadku waajib ku ahayn aaditaankiisa nabigana caleyh salaatu wasalaam maalintii tabugu u baxayey waa kii dadka qaarkii ay tabar waayeen ee ilaahay uu lahaa subxaana wa tacaala iyaga dembi laguma laha walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wacyunhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun ninkani wuxuu kharashoo ku meel maro iyo wuxuu qori iyo rasaasiistana ma hayo cid intii ka damaanad iyo kafaala qaadaysana ma laha de muxuu ku tagaa miyuu buubaa haddiise dagaalku uu taga muxuu sameeyaa dadka miyuu xagtaa mise u qanqaninaa meel qoriya xabad laysu haysta de xagagashiiyo qaniyo waxba tari mayso qofku hadduusan wuxuu ku dagaalamaba haysanin de dagaalka iskaga waajibin maaye nin wax ka taraya dagaalka inuu yahay ayuu ugu waajibaa haddaba qofku taaqada haddiuusan lahayn oosan awooddeeda lahayn marka labaad cumuumkii qur-aanku soo geliyoo jihaadku waa waxa la ysamray awaamirta sharciguna awood bay u wada sharti u wada ah ilaahay sida uu yidhi fattaqu llaaha ma staactum ilaahay ka cabsada inta aada awoodaan ilaahay ka cabsada inay dadka ducafada ah dadka naafada ah iyo in dhoolayaashu soo gelayaanna absuus kalaa lagu caddeeyeyoo laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun qof jiran iyo qof indhoola iyo qof curyaana midna dembi ma saara hadday dagaalkii tegi waayaan waxan maba awoodaanba si gaarana indhoolayaasha looga soo reebayo qisadii umni ummi maktuum iyo fii suurati nisaa waa kii lalaga soo reebay dadka hayru uli darari qofka aan dhibaato iyo duruuf ka reebtay jirin marka intaa shuruudaa marka la helo buu qitaalka iyo jihaadkii buu waajib noqonayaa amaa sunnanimadiisa intoodaa qofkii gaari kara dumarka ee raba inuu galo qofkii jiran iyo curyaan ee doonaya inuu aado intaba waa la ogol yahay walidaalika yowmu badrin markii muslimiintu buuxijimale dagaalka markay gelayeen ninkii saxaabiga ahaa ee lugta jiiska ka ahaa wakay wiilashiisu yidhahdeen aabba annagaa dagaalamayne adu lugbaa waad ka dhaqaaqi laadahay oo orodka iyo cayrsiga ma geli karti iska joog waakay wiilashiisii isqabteenoo nabiga gartu gaadhay calayhi salaatu wasalaam duqa abbaa waa curyaan annagii baa joognaha iska jooga yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi waxaad iga celcelinaysaan sow janno maaha waxaan anigu rabaa wi ana aa bicarjati haadihi fi janati jiisnimada dhaa jannadana kudhex jiisaan rabaa wi idinkuna guriga ku harbaadileedihiin ilaahay waa u qadarayo maalintii waa ku shahiiday shahaada la aqbalay allah uga dhigo marka waagii hore hadda inagu nin walba qiilu ku haduu raadsanayaa waagii hore laakiin barta qiilka haystaa ku qamaami jiray cabdillaahi bn cumar maalinka la reebayo waa la murmayey nabigu rag buu ogolaaday wiilal yar yara kuwo kalaa soo istaagoo yidhi annagana hana lagu daray ciidanka dagaalka idinku waa yaryartihiin baa lagu yidhi mid baa wuxuu rasuulku ilaahi hebel waad u ogolaatay anigana ka xoog badan oo haddaan hadda foodis gelinno dhulkaan dhigi markaasuu hayiisu soo baxa siduu sheegayay bay noqotoo dhulku dhigay socaaliga dagaalka gal marka ku yaryarkii waxay u baxsanayaan shahaado iyo jihaad inay helaan waa hadyigii nabiga calaih salaam iyo salafku ay lahaan jireen hadda waxba inkastoo dadku marar badan ka qaylayayaan waa la qayl iyo yaryar iyo kuwa yaryar baan isku sii daayey baan leeyahay laakiin sidaasay xilligii nabig cala salaam kuwa laleeyahay tababa maliidoo maadan qaangaarin baa qiirada saa ugu fakan jirayo saa u baxbaxsan jira nabigoo jooga calayh salaatu wasalaam markay imaanku markuu xoog badan yahay ilmaha isagoo yar inay qiiro diineed qaadeen lagu tarbiyayaay arrin qiimo badan weeye mabda ahaane arrin xun maaha waana arrin ammaanahe arrin dhaliila ah maaha midunbaa laga yaabaa dhaliisheeda sharciga inay yeelato isagoon caqli iyo khibradi iyo aqoon ku filan lahayn hadduu mowqifu sadaara walqiyaadi iyo qaraarka gaaritaankiisa isagu tago markaasaa laga yaabaa nin yar intuu geed ka booduu tala ka boodaa inay timaadeen laakiin inuu u qiroodo u yiloobo oo u qamaamo u fagfakadaay waa wax xilligii nabiga jira cala salaatu wasalaam raggii u qamaamayeen oo u fasaxay marba hadday ka qayb qaadan karaanoo dagaalka kaalintooda geli karaan dumarkuna dagaalkii uxdu way ka qayb galeenoo caaisho iyo umu salama iyo dadka dhaawacay jiidayeen biyay siinaya way daweynayeen iyadoo dhacaysa innagu laakiin hadda nin waliba qayl buu raadiyaa uu ku hadho waagii horena waradu iska hadh iyo hari maayay ahaan jirtay marka waa in la kala fog yahay waatii nabigu sheegan alayh salaatu wasalaam markii uu markuu ku tilmaamayey quluubtiina wahan baa la gelinayaa wahanku muxuu yahay markii la yidhi waa laydin qabsan doonaa gaala ah, idiin talin doonta waayo qalbigiinaa wahan geli doonaa oo muxuu yahay markii la yidhina xubu dunyaa waa karaahiyat lmowti nolol jacayl iyo dhimasha nacayb weeye weligoodna muslimiintu waxay libin ku heli jireen dad u xiisaysan inay dhintaan iyo shahaaday ahaan jireen inta xiisaha shahaada iyo dhimashada aada jeceshahay buu gaalku nolosha jecel yahay latajidanna latajidanahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa aladiina ashrakuu gaal waxaa la sheegay wax ka nolol jecel lama arag waa la dhiman marka la yidhaahdana calaa caliyan isku kaajuu bilaabi qofkana sidiisaba muslimkii waxaan jihaad iyo dagaal looga adkaani kow waxaa ka ah qofka maxaa loogu hanjabaa waxbaan ku yeeli handadi waan ku dili un soo maaha ayaan badanaa u taagan yahay nin la dilay ninkii waan ku cadaabi waan ku xiri waxbaan kugu ridi waan ku dili ninkanina dil dhibashadaas waa raadinayaaba saa saa darteed salafkii aimadii khufadi muslimiinta goobaha macaarigta mashhuurka ah waxay dhihi jireen markay nimankaan la hadlayaan saaad nolosha u jeceshihiin baan anagu dhimashada u jecella saaad ugu dadaalaysaan inaad noolaataan baan anagu inaan dhimanno ugu dadaalaynaa marka halkaa markay gaarto ninkii maaa wax lagu cabsiiyoo damba ma dhinna inay dhimasho ahayd anigaaba usoo xaydxaytayba walidaalika beder cumar ibni xamaam oo kaleeto markii jannada loo sheegay timirtii intuu cunayey baa la dheeraatay innahaa idan la xayaatun tawiilatun buuri haddaaba noolaaday intaan sacabkan timirtaa dhammaynayo wallaahi nolol dheer weeyaan buuri nolosha intaa dheer ma kari karo horey baan rabaa inaan u galo hadda laakiin daqiiqada u dambaysa intaan gadaalo goran karno xubu dunya wa karaahiyatmowtigii weeye waxba da-da yari sabiga waajib kuma aha laakiin hadduu xooggii laleeyahay una fakado in gadaal baaraka allaahu fiika la yidhaahdo buu ku fiican yahay marka maqaamkeeda munaasabadeeda la joogo waman usira halkaa kadib wuxuu galay mualifku dagaal baa dhacay dagaalkii ilaahay subxaana wa tacaala inkastoo dagaalku yahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi maalmuhu waa kallaytano maalinna waad adkaan maalinna waa lagaa adkaan in lagaa adkaadana xikmad badan baa ku jirto waxaa ka mid a xikamka ku jira de maalin walba haddaad adkaato kibir iyo quruurun baa ku geli soo maaha nima weligiiba baarkiisa la qabanin cijbi iyo kibir baa ku geli waxoogay jag inay kaa yeerta mararka qaarkood waa arrin fiican weeye waxaana badanaa keena inaad adigu tiraahdo ama badnidaada ama xooggaaga aada ismahadiso waxoogay isla weynan intuu ku galo ku tiirsanaantii nasriga ilaah iyo tawakulka uu si kaa noqdo iyo inaad dunuub iyo macaasi kale ku dhacdo yooninkii uxudna waxay ku dhacay saxaabada waa la ogaa iyagoo liminta hore lahaa intii dambe dembi iyo macsi ay u jabeen maalinkii yowma xunaynna erey bay yidhaahdeenoo lan nuqlaba alyowma min qilatin bay yidhahdeen walle maantaan yarina loogu handeejabinoo aan yarina lagu caydhsanin wadaaqad calaykum alardu bimaa raxubat baa ka dhacday dhulkii ilaahay waasac ahaa bay ciriiri ku wada noqday cararkii iyo firxadkii si loo kala cararay wa xunaynin id acjabatkum karatukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma wallaytum mudbiriin adduunku sidaa ha ahaado walxarbu sijaalu iyo kallaytan ha noqdo laakiin walcaaqibatu lilmuttaqiina weeye aakhirkoo haddii istiqaamadeedii iyo shuruudeedii laga helo muslimiinta guushiiyo libinta iyagunbaa yeelan dagaalku haba daba dheeraado ha la isjiidjiido maalmaha qaarkood ha kugu foorarsato laakiin wa kaana xaqan calayna rasuulu muminiina waxu iman xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasrullaahi alaa ina nasr اllahi qariibun ama xataa idastayasa rusulu wadanuu anahum qad kudibuu jaaahum nasruna fanujiya man nashaau walaa yuraddu ba'suna can ilqowmi اlmujrimiin marka markay nasriga ilaahay yimaado de jihaadka saasaa lagu aqoon jiray wacdiga ilaahay ballan qaadayna waa sidaa laakiin innagun baa laynaga rabaa in tansuru llaha yansurkum haddaad u gargaartaan waa idiin gargaari gargaarka ilaahay loo gargaarana waxaa ka mida horta diin in la dabaqo oo sharciga ilaahay lagu maamulo dadka oo khayrka la isfaro oo xumaha laga reebo oo shacaa'irta diinta kor loo qaado waa inay barnaamijku yahay dadkanna dadkii sidai ay yeeli lahaa waa inay yihiin aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu الsalaata wa aatow الzakaata wa amaruu biاlmacruufi wanahw can اlmunkari walilaahi caaqibatu اumuuri waa inay yihiin saasay muslimiintu ahaan jireen saasaana muslimiinta asal u ah sidaan baana muslimiinta laga filaya ifka inta anugu ku noolaa amaan wax kala gartayba inta ilaahay mastar iyo guul muslimiin siiyey gaal ama gaalo ee kala dagaalamay baaban tiro lahayn intaanu aan garanayo oo ama inkay dhacday ama idaacad kala soco ama joraal kala soco ama dadkii joogay arage baan tiraba lahaynba nasrigii ilaahay marka sidii unbuu u jiraayo sidii unbuu dadku u gargaari guushii baa la gaaray gaaladii baa jabtay waa lasoo qabqabtay marka hadda waxaan joognaa dagaalku inuu waajib yahay waan maraynay soo maaha inagoo gaala qaqabanay baan joognaa marka hadda waa soo qabqabanay dagaalkii waa kaga adkaanay maxaabiis baa gacanta inoo soo gashay rag iyo haween iyo caruur iyo maal bay isugu jiraan maxaynu ku samaynaynaa masaladaasi maalinkaa ninka ilaahay geeyaay nin ayaan badan wey waayo axkaam ilaahay oo la dabaqayo inaad aragto baba ayaan badnida ka mida wey waman usira qofkii lasoo qabto oo minal kufaari gaalada ah gaalana waa gaaladii dagaalka kuwii nabadda lagu wada deganaa maaha facala darbayni laba qaybood weeye marna dagaal baa socda marna dagaalkii dad baa la qabqabtayoo ama hore ha usii socdo ama ha la kala food qaadee dadbaad gacan ku dhiftay dadka intaa ay wada socdaan ee dagaalku uu dhacayo wixii laysu adeegsado iyo ciddii ay xabadi la tagto waa iska caadiya waa xaalad dagaal weeye markaasaa nabiga la weydiiy alsalaam marar baa habeen dhacaa oo la ismiraa oo seefta laysa dulqaadaa oo warmaha iyo fallaadhaha la ganaa si booskii xabadda ay gashay ama madaafiic laysku soo ridaa ama xilli dagaal baa miinooyin laysu dhigaa haweenka iyo caruurta la laynayo nabi maxamedow yaan la laynin baa tiri sal alay slam ka waran kuwa iyagu wuxuu hi hum min aabbaa'ihim iyagay lamid yihiin kuwa waxba kala duwana waa markii la kala saari karo laakiin dadkii haddaan soo qabqabanno oy maxaabiistii gacanta soo gasho facalaa darbayni laba qaybood wey darbun qaybi yakuunu wuxuu ahaadaa raqiiqan addoomman laleeyahay bay binafsi samyi soo qabashada lafteeday ku noqon addoon laleeyahay marka horta dagaalku dhaco dadka lasoo qabtay maamulka hayn qaybin haddii xool ahaan loo qaybsanayo haddii wax kale lagu samaynayo go-aan ka gaari laakiin qofka soo qabtay isagu inuu iska gacan togleeyo ma wanaagsana oo farabaxsi ay noqoto nin walba waxaa rabta same ah laba labadaba uma fiicno sharcano marka koobaadi adugu ciil iyo wax ku hayay baa laga yaabaa inaad iska ciilbaxdo laakiin dadkan qabashadooda iyo maamulku maslaxad ka weyn in lagu gaaraa laga yaabaa oo wax ka weyn lagu xaqiijiyo marka labaadi xaqan waa xaq dadka ka dhaxeeye dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta iyo imaarada iyo imaamka baa taladooda iska lehe adu inaad isaga fududaata ma fiicna mid saddexaadna waxay tilmaamaysaa ninba wuxuu raba hadduu iska sameeyo dadkan inaan kala dambayn iyo ismaqal iyo hogaansan iyo wax isu hambayn inayna jirin bay arrintaa tilmaamaysaa markay badatana calaamad burbur iyo qoortan isla gala wey qolada iyagu addoommo markaaba noqonayaay wahuma subyaanu caruurta iyo wanisaaw haweenka wey xoolo laleeyahay bay noqdeen xaddii axraarta way ka baxeen addoommo laleeyahay bay noqdeen addoonnimadaa kadib in wax lagu soo furto iyo in la haystooo la qaybsado maamulkaa ka talin doona laakiin iyagu khiyaaraadka soo socda midka halalaayo ah kuma jiraan wadabun qaybta labaadna laa yariqu addoon ma noqdo binafsi sabyi soo qabashada lafteeda wahum rijaalu waa ragga albaaliquuna ee qaangaarka walimaamu imaamkuna mukhayarun fiihim waxaa la kala dooransiiyaa bayna arbacati ashyaa afar midkuu doona ragga waaweyn uu ku sameeyo alqatlu inuu laayo ama qayb ka mida ah ama dhammaantood uu qoorta wada jaro walistirqaaqu in la adoonsado oo iyaga laftooda lagu xamaasho oo beeraha lagu falo walmannu in lagu galladaystooo la iska sii daayo walfidyatu in lagu furto bilmaali xoolo laga qaato ow birijaali ama maxaabiisna laga haysto aan ku soo furanno yafcalu wuxuu sameeyaa ninka madaxdii imaamkihi min daalika afartaas maa fiihi almaslaxatu waxay dani ku jirtee si isaga la fiicnaata keliya uu jeclaada iskama sabaynayo ummadda maxay dani ugu jirtaa buu eegayaa waxayna masaladaa qayb ka tahay aslanba ninka madaxda tasarufaadkiisu sharcan waxaa la aqbalaa fulintooduna loo baahan yahay wixii dan iyo maslaxad ku jirto walidaalika ay qaacide fii kutubi siyaasa sharciya ku dejiyeen ay leeyihiin tasarufaat alimaami manuuطaة biاmaslaxa waxa laaday wuxuu samaynayo wixii dani ku jirtunbaa sharci ka ah wixii si kaliya laablaaba sharci dari iyo xaaraan wey laba masala labadaba marka koowaad dadkan ama raggii oo la adoonsaday ha noqdaan ama haweenkii iyo caruurta ha noqdaane in la adoonsadaay hore baan usoo ballanqaaday inaan wax ka dhihi doono hadda waxaa la yidhi eh, eh, miihaaq genevi waxbaa soo baxay heshiis un-ka ah jiroo xuquuqulinsaan waxaan ay u bixiyeene beenta ah baa jira nidaamkii addoonsiga waa la ilqeeyey oo dadkii qasab baa lagu xoreeyey horta u n iyo umamulmutaxidaa jira horta waxaa meesha isugu tegay gaalo wey umamulmutaxida lagu sheegayo haddii taada laan loo bedeli lahaa bay kaga macaanaan lahayd horta mutaxidada haddii mulxida laga dhigi lahaa bay horta kaga macaanaan lahayd waayo waxa la isugu tegay waa in shacairta islaamkana lala dagaalamo diinta islaamkana la dabagooyo dadka muslimiintaana la gumaystooo la adoonsado dalalkooda khayraadkana la dhuuqoo la kaxaysta wey saa darteed hal muslimiinta nag haddii laga dhigana dameeri ma cido cidna dubkiisu kama dhaqaaqdo hal gaala meel cidlaha haddii lagu qabsadana waa kii horeba loo yidhi laqatlu kaafirin fii kaabatin jariimatun laa tuktafar wa shacbin biasrihi masalatun fiiha nadar umam dhan oo muslima haddii la baabiiyana arrintaa ka hadal bay u baahan tahay arrintaa waa in wax la iska weydiiye baa la dhihi hal gaal haddii duur lagu qabsadana adduunkao dhan inuu rugmaday baa lagaaga dhigi adduunkao dhan inuu rugmaday waa la dhihi hadda falastiin waxa ka dhacaya somayna arag kuwa xuquuqulisaan kuu sheegaya so kuwa shacabka iyo caruurtai ciraaq gumaaday maaha so kuwa afghanistaan baabah ka dhigay maaha so kuwa caruurtii nag intee laga dhigaa xuquuqulinsaan lagu dhihi insaankan xuquuqdeele lagu sheegaya gaalka wey muslimka maaha soo kuwii bosniya baabi'iyey maaha so ti korsofo waxaogay ku dhacay maaha marka muslimka la baabi'inaya hadda gobolada jina maxaa ka taagan muslimiinta reer reerigor maxaa ka taagan muslimka markii la baabi'inayo xuquuq ma leh muslimku insaanka la sheegayana adigu kuma jirtid saa darteed xeerarka la samaystay maba ku yaalaan adiga adna laguma samaynin adna kuwa xuquuqdale ma tihid adna kuwa laga hadlaya ma tihid insaanka insaannimadee la sheegayna adiga maaha saas darteed xeerarka saa loo sameeyey xerarna muslim khuseeya maaha dad islaam oo muslim ku dhaqmayana xeerar qabta maaha cahdi iyo miihaaq ay galeenna maaha wii tabaray ku dhigt meeshay tabari ku dhigta waa gaar markaad tabari meelku dhaafin weydo de ninbaa waxaa la nin tuurlata buu sexda isagaa yaqaane ninba lugtiisuu ku dhutiyaa say tahaye sidaan baad isaga dhutin laakiin markay dhabta axkaamta ilaahi iyo sharciga timaado waxaasoo dhan been waxba aan ka jirin wey markay isku soo ururiyeenna haddii tacliin iyo uniskoo la yidhi waxun islaam la dagaalamuu noqday tacliintoodii haddii qoyska iyo deegaanka la yidhi dumarkii jirkooda ka ganacsadaan oo gabdhihii musinka guryaha laga saarun bay noqotay haddii la yidhi xuquuq insaan iyo dad xurriyad ha helaan intaan muslinka ahayn bay noqotay haddii la yidhi dadka la gumaanaya ha loo doodo intaan muslinka ahaynun bay noqotay marka horta kuwa halkaa inaga dhiga buuggooda inama khuseeyaan xukunkan rabbi baa soo dejiyey rabbina shariicadan inay baaqi noqoto ugu talagalay axkaamta shariicadu laba wey marka koowaad inaad fahanta xikmadda ku jirta waa dhici kartaa oo maandooriyeyi aan la cunin si maskaxdu ayna isugu dhexyaacinad ku kala garanaysay waa la gartaa taa waad u hogaansantaa haddiise ay dhacday inaad garan weyda xikmadda ku jirtaay hadal iyo meelaa fiirfirin iyo muran kuuma furna inuusan kuu furnaynna in badan baad rumaysan tahay oo taa ka weyn hadda salaaduhu sow shan maaha maqrib saddex baa tukatay cishana afar baad tukan doontaa maxaa qoraxda maqribka saddex looga dhigay cishahana afar looga dhigay miishay may kala qaadi kartaan muran miyaad ka qabtaas maxaa dhacay rabbi baa jideeyey waxaa lagu yidhi markii ay suuliga gasho ama weyse kaa jabtoo neefi kaa timaada wejiga dhaq dabada dhaq laguma dhihin oo aniga neeftu gadaal bay ka timidee wejiga maxaan u dhaqi muran miyaad ka qabtaa hadda maxaa yeelay rabbigaabaa ku amray adna addoon baa tahay waad qaadatay asalka qofka muslimka axkaamta ilaahay waa inuu qaato ama ha fahme xikmadeeda ama isagu yaanu fahmin walidaalika ilahi wuxuu yih wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim amar ilaahi hadduu yimaado qof mumin oo rag iyo dumara ah, kan muxuu ahaa iyo ani kan waan ka yar uma furra baabkaas laba midunbaad kala dooran inay say tahay aad u qaadato iyo barnaamka ridda islaamnimada inaad ka dhaqaajisa labadan baad kala dooran ilaa islaam baan ahay intana islaamka kagama qanacsani oo muran ka qabaay masaladaasi wax socon maaha xikmadda waad raadin kartaa laakiin adoo rumaysan kollaba xikmadii inay ku jirto ka garowsan inaad garan karato suuragalta inaada garanna suuragal tahay baad rumayn walilaahi almaalu aclaa waxaa la yidhahdaa maalu aclaa ilaahi waa loo qaadan karaa adigii aadamaha ahaa ilmaha yaryarka ahe dhashay haddii waxaa sameeya sabab ay wax walba ku dhahaan miyaad aqbali koobkaa iken sabab xikmadda ku jirta waxay tahay hebel igu yeel sabab ilmahagi hadduu ku dhaho waxaad unu arkaysaa ilmo caasi ahoo waalidnimadiiyo in la dirsada aan ogolaynoo idabtiiyo akhlaaqdii ka xumaatay adii rabbigii ku abuuray waaba sabab haddaad la soo istaagto idabtii akhlaaqdun baa kaa xumaatay sooma waa ilmaha dhashay usoo gudub ardayga iyo macalinkii macalin baa arday soo hor istaagay sidaa yaaloo xaggaa u dur wuxuu ihi sabab wuxuu yidhi halkan ka kaco kursigaa fadhiisa markaasu wuxuu yihi sabab maxay tahay xikmadda ku jirta wuxuu yidhi hadhow soo noqdo xilligaa markay tahay wuxuu yihi sabab wuxuu yidhi hebel baa kaa horeyn oo su-aal qaba wuxuu yihi sabab ardaygaasi ma arday daaca arday fiican ba mise waa arday yaro daran de macalin iyo arday meesha isugu yimid oo bashara saa tiriye rabbi inaad afka ku taagto ood sabab waxba la soo istaagtahay sayro darro maaha ka soo gudub shirkad baad leedahay ama wasaarad baad madax ka tahay nin shaqaalo aad tiri saa yeel muxuu ku yidhi sabab waardiyihii gurigaad dhisaysay baa waxaa tihi albaabkaa soo xib makaasuu yihi sabab halkaasu ku istaagay sooma halkaa waxay ka tilmaamaysaa ninka nin amar qaadanaya oo derajadiisa yaqaana ma aha nin edab daran weeye oo faduul badan ninka askariga aha sabab yidhaahdana waa un xarig iyo fig sooma haddayba basharkii markii la kala sarreeyo ama xuquuq la isku leeyahay inay aacadu fiican tahay oo wax walba sabab aadan dheenay tahay walilaahi masalu can rabbi oo wax walba kownkan abuuray inaad mar walba gafuurka taagto oo tiraahdaa sabab soo istaagto iimaan xumo iyo akhlaaq darro wey saas darteed horta addoonnimada inaad qaadato wey shareicaduna waxay u jidaysa axkaamta labada qaybood looga dhigay dhammaan eh, xikam la fahmi kara waa laynooga dhigi karaa waana laynoo wada caddayn karay laakiin horta sidaadaba addoon amarka ilaahay qaadanaya ma taho meesha loo dira aadaya mise nin muran iyo madaxtaag ku jira tahay baa cibaadaadkan iyo acmaashan lagu kala hubsadaa inta waxaan u gogolxaarayaan raba inaa xikmadeedu waa mafhuum masaladaan ka hadlayo laakiin haddiiba ay kugu adkaato inaad fahanto hadal iyo muran kuuma fura haddaad hadal iyo muran ka qabtana dee ilaahay waan rumaysnahay addoonnimona waan ogolahay meeshii amarkii la dirana waan qaadani laakiin wixii la ii diraba sabab baan ka soo taagnahay labadaa isma galaan intaa haddaan ka soo gudubno xikmad cadoo la fahmi karay leedahay horta khalqigan waa addoommo ilaahay waxaana loo abuuray addooma inay noqdaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati raxmaani cabdan khalqigii dhannaaye horta addoommada ilaahay ahaa markii insiga iyo jinka in kamida laga reebo addoonnimadii way u hogaansan yihiin addoonnimadii ilaahay way u hogaansan yihiin min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum horta cirkii iyo dhulkii dhirtii iyo ciiddii baddii iyo barigii naflaydii kaloo dhan malaa'igtii waxay isku wada raaceen inay u hoggaansameen cubuudiyadii ilaahay insigii iyo jinkii baa qaybi fallaagowday oo faqalalle iyo faduul waxay keenaana rabbi inay afka intay ku taagaan ay yidhaahdaan annaga muran baan ka qabnaa addoonnimada iyada Ah inaan hogaansana muran baan ka qabnaa insaanka waa laba qaybood qaybta awaamirta qadariga uu ku qasbayo khiyaar ma laha inuu dhashay cidimo weydiin xilliguu dhimanaya meeshuu ku dhiman cidimo weydiinayso intaa kaba soo tagoo wax adiga khasaa'istaada gaarka ah baad ku qasbantao lagaala tashanay sooma intaad itaal dheer la egtay wax ma ka bedeli kartaa muuqaalkaaga wax ka bedeli kartaa midabkaa waxma ka bedeli kartaa qabiilka iyo qowmiyaddaa u dhalatay waxaa ka bedeli kartaa inta waa ku qasbantahay sooma maxaad u hogaansatay amarka ilaahay ee qadarkiisaa kugu socda qaybtii sharciga ahaydee adigu khiyaarkaaga kusoo gal lagu yidhi baa qaar ka fallaagoobay muran iyo qayle iyo qacajac bay keeneen waxaa la yidhi haddaba inta ogol ilaahay inay u hogaansanto ilaahay amarkiisa ha raacdo qofkii diidayna laa ikraaha fi diini cidi ku qasbi mayso laakiin iyagii waxay dhaheen maya intaa nama anfacdo inaan waxa iyaga iska wadanno aakharuun halla is arkee nama deeqdo maxaad rabtaan dadkanaan murankeeda dood ka qabnaa ilaahay diintii habeen caabudaynaa leh war dadka xorta ah ee ikhtiyaarka leh ee cubuudiyadii rabbigoood aqbale maxaad ka rabtaan yeeli mayno wallaahi baan aan yeelayni oon ilaahay la caabudaynin walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum sowma kuba dayn maayaanba xataa haddaad daysisaan ku daynaynin war maxaad rabtaa dagaal baan rabaa oo maxaad u dagaalami dadka ilaahay addoommuu noqon maayaan wartaada ku ekow ku ekaan maayo maxaad doonaysaa waan dagaalami hadde waa la isdilee dhimashaan diyaar u ah maxaad ku dhiman dadka ilaahay addoom noqonin baan u dhiman wuxuu iskala weynaaday rabbi addoon inuu noqdo kow waa la iska daayey waa loo nicmeeyey caafimaad baa la siiyey xoolaa loogu daray waa la iska daayey soo tallaabo kaleu soo qaadayoo wuxuu yidhi dadka kalena uma ogeli addoon ilaah inay noqdaan waan la dagaalami diintaan ka saari war maa ka daysid waxaa la yidhi dagaalanta waa ragoo waa lagaa iska celin inaan dhintaan diyaar u ahay buud ninkan adu addoonnimaad ka hadlaysaaye in dadku gaaloobaan inuu u dhinto ah diyaaru in addoommo loo qabo noqonin laakiin ilah addoonnimadiisi waa iskala weynaaday addoommada ilaahina waa u diideen haddoo ilaah noqdaan waa soo xayxaytay dagaal buu soo diyaargaroobay hub iyo sahay buu soo qaatay dad buu laayoo nag ka dhigay dal buu soo gubay ninkiibaa gacanta lagu dhigay ninkii intaa samaynayey baa gacanta lagu dhigay waxaa lagu abaalguday marka soolaahay addoonnimadiisii maadan ka kibrin haa uu ka kibrin soo addoommadii ilaahay addoonkaagama noqon waayin haa mar haddii lagu soo qabtay intii ilaahay addoonnimadiisa ogolayd baa addoon lagaaga dhigay kuwii iyagu ogolaa eed ka hortaagneed eed kula dagaalamaysay boorta iyaga ka hoose iyo addoonu noqo waayo iyaguna waxay u soo dagaalameen inay xaqiijiyaan oy naftoodii maalkood u hureen inay xor u noqdaan addoonnimada ilaahay ay addoonku yihiin adna taasaad kala dagaalamaysay nololba haddii lagugu soo qabtay horta iyaga inaad shaqaalo u noqoto ood kabaha u dhaqdo ood beerta u fasho oo dhulka u xaaqdo oy kugu xamaashaan baa asala wixii kugu habboonaa waad haysaa wey horta qadiyadda meesha ku jirtaay intaas wey wax la fahmi kara weya marka ninkii la kari waayey ninkii laba kari waayey kiisiina loo daayey tii dadkana ilaahay ka caabudi waayeen markii lasoo qabto haddii la adoonsado maxaa la yeelay dhimashuba diyaaru aha ninkii dhimashada diyaar ku aha isagu dhimashuba diyaaru ahaye iska noolow waa lagu biili cuntadaada iyo cabitaankaagaa lagu siin si sharaf leh qolada uu iska hoos joogo halla haysta u noqo intaa keliya waxba lama yeelin taasi waa asaaska darbun yakuunu raqiiqan addoommay noqdaan binafsi sabyi bay ku noqdaan wahum sibyaanu wanisaau qolada iyaga ulakac in loo dilo lama ogola wixii dagaalka ku dhex dhinta maahane waayo xoolo dadku leeyahay weeye markaas qaybna waa warshadihii iyo hooyooyinka ilmaha soo saarayay hawshii hoosena qoyska ka qabanayay wey qaybina waa da-dii soo kacaysayo hawlo badan bay qaban doonaan kuwa waaweyn sow ma aha wadarbun laa yaliqu addoommo ma noqdaan binafsi sabyi qabashada addoonkuma noqdaano wahum rijaalu baaliquuna walimaamu mukhayarun fiihim waa la khyaar geliyaa bayna arbacati ashyaa afar arrimood kow alqatlu in la laayo hadday danta iyo maslaxada loo arko qof iyo wadar waxay dooni ha noqdaane qoorta in la guro ama la jaro waa la ogolyahay nabiguna labadaba waa samey alai salaam dad la qabtayna dhammaantood waa laayay sidii reer bani qurayda ree beni qurayda jiif iyo joog baa laga qaban waayey xilli adag oy xaaladdu adag tahayna dhabarjabin bay muslimiinta ku sameeyeen iyagoo ragga madaxda u ah ciil hore loo qabay oy khaswadii banu nadiir dhib soo geysteen oy heshiis iyo axdiyo horeo yiilay jebiyeen oo la iska cafiyey intii xerada quraydo soo gashay baa haddana dagaalkii axsaab iyagaa soo abaabulay oo isbahaysigii soo abaabulay oo haddana muslimiintii dhabarkoodii uga baxay ilaa muslimiintu ay noqdeen wazulziluu zilzaalan shadiidan ilaahay ciidankii waa kala kaxeeyey iyagii baa la isku soo haray gacantay soo galeen sacd binu mucaad baa loo dhiiboo la yidhi u tali go-aan ka gaad markaasuu wuxuu isna dhaawac wooye oo dagaalkii khandaqbu ku soo dhaawacmo nabarnaba meel halbowlaha lugtaa ah baa nabar kaga yaallaa ama gacanta say isu khilaafeen riwaayadku waxaa la yihi waa hoos soo socdayo nimankan waxbaan ahaan jiray nimankan u yartur iyo hoosta waaa wey waa taqaana markaasoo kaleetee nuxnuxdaa badatay odayga ordaya qaraabada ordaya islaanta xusul duubaysa hal eray buu yihi dadkii boqolkiiba kiiba toddobaatan way kala dareereen qad aana lisacdin anlaa taahuda fi llaahi lawmatu laaim buu sacd wuxuu joogaa buu yihi heeruusan wuxuu ilaahay ku raaligelinaya cidna uusan ugu jexjixin buu joogaa markaa waa la garta ragga badankii waxoogay khabargeeriyeed iyo tacsibay sii aadeen xukun baa la yidhi haweenkii caruurtana hala qaybiyuu yidhi wixii qaangaadhana qoorta hala jaro xukunka ilaahay baad asiibtay bui nab slam toddobada sano korkooda xukunka ilaahay ka xukumay isaga baad asiibtay waa raggani axdi ma xiro makrigoodana lagama aamin noqdo mujrimu xarbin dambiilayaal dagaal wey halka tal bederna markii raggii lasoo qabtay nin baa laga soo dhex saaray markaasaa waaa l isaga hala dilo markaasuu maxamedow waa cuqbata bn abi mucayd waa ninkii mandheerta nabiga dul saari jiray waayahaya taariikhda wax ma halmaamaan markii la yihi hala dilo wuxuu maxamedow maaniga keligeyba dadka laga soo dhexqabtay markaasuu yihi ha oo dadkan dhan keligey baa lai dili markaasuu yihi ha wuxuu i carruur iya yaraan ka imida carruurtii xaggey aadayaan iyaga iyo aabbahoodba naar baan ku ognahay iyagoo abooda naar bay leeyihiin qoortaa la jaray haddii ninka haddaba uu baxsada laga baqo oo nin khataro wax soo abaabulaya noqdo ama dembiyo horoo waaweyn uu galay ninkaa isagu waxaa weeye dil iyo daldalaad weyn waxaa labeeya kii loo haddii aan laba hayn karin oo meel maxaabiista lagu hayo aan la haynin ama biil iyo raashinba aan loo haynin ama haddii la hayo iyaguba inay dadka habeenkii mir ku kacaan laga baqayana iyagana khaariji way isku xidxidhoo laa tan iyo maslaxad haddii loo arko way hadday noqoto inaad sii dayso berri kula soo dagaalamaan oo soo weerartamaan iyo qolada inaad dhammayso xaaladahaasoo kale waa xaaladihii bader maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkina fi lardi ilaa si fiican u daciifiyo ay rag go-aan oo badan galgasho oo gaal badan la dilo maxaabiis baan haysa maba loo baahnayn bale kuwan beder markaad qabatay inaad seefta wada marisay ahay nimanka taa waa lagolyahay waxaa kaloo lagolyahay kale kuusoo noqdonaa walistirqaaqu addoonsigana barbay beeruhu baylahaan wax kanaalla iyo webiyaal qoda loo baahdaa wax dhulkii iyo macdantii iyo dhuxusha qodaguba loo baahdaa wax badda ka soo kalluumaya ciidankii dagaal waxbay ku mashquulsan yihiin dadkiina jihaadkii iyo dagaalkii bay aada ugu baabeen xoog iyo gacanyaro beeraha iyo xamaalka iyo jidadka ka shaqeeya baa loo baahan yahay ilaan galbeedkanba wadamadan tareenada ingiriiska iyo magaalada hoosteeda wada maraya magaalado dhisan madowgii meelaha laga rabay baa lagu qoday moogta dad saa wadanka u hormariyo xamaalaa loo baahan yahay sow maaha nimankan hala kaxeeyo ama ha la qaybiyo ama dowladdu ha haysee iyo maamulku hayaane wadanka ha lagaga shaqeeyo jidadka ha lagu qodo beeraha lagu jebiyo waayo dadkan dadkii ka shaqaysan lahaa wakhtigoodiina iyagaa ka mashquuliyey dadkoodiina iyagaa ka laayay beeraha u si fiican marka si fiican loogu xamaasho sida dibidana ha loogu qodo haddii la rabo walmannu in la galladaystooo la iska sii daayo haddii sii daynta dan loo arko nin nin waxaa jira iska yarkaaba qabiil iyo nin iska suldaan ahaa iyo nin laleeyahay kan haddii la sii daayo dad badan baa soo degi iyo nin haddii loo sii daayey cadowina saaraabu kala qaybino qaybbuu la guy iyo dan iyo maslaxad ba mararka qaarkood ku jirtee in layska sii daayo xataa waa la ogolyahay walfidyatu bilmaali xoola in lagu furto oo la yidhaha intaasaa madax furasho lagaa qaadayaa sidii reer beder lagu sameeyey aw birijaali ama rag ba lagu soo furto sida nabigu calayh salaatu wasalaam hadad uu qabto rag iyo dumarba isugu jiray uu maxaabiis looga haysta ugu soo furtay maxaabiis isdhaafsina waa la samayn karaa dadad ku bedelo qaabkii dooni ha u dhacdee intaa hadda midkay maslaxad ku jirto ayuu imaamku samaynayaa halkaasmabad halkan sidii caadiga ahayd jawaan su-aalaah baa yaale waxaan dhaha hadaad soo qortaan watigunbaad waqtigunbaa u dulqaadanaysaan baan u malayn qofka loo soo hormariyey wuxuu leeyahay haddii qof muslim ah uu yidhaahdo muslimka allaha jebiyo gaaladana kor allaha ka dhigo maxay diinteennu ka qabtaa waa kelimatu kufrin lagu gaaloobo weeye taa waxay tilmaamaysaa gaalo jacayl iyo muslim nacayb ilaahayna wuxuu yihi laa tattakhiduu caduwii waa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda aad qalbiga ka jeceshihiin marka gaal inuu guulaysto inaad jeclaato muslimna uu jabo waa haddii sidaa ereyga uu yidhaahdo wey laakiin qolo muslim iyo kuwa gaalo isaya oo kuwa gaala muslimka ah isaga wax gaara ka dhaxeeyeen isagoon muslimnimo ahayn nimankaa hadday noqoto waxaa laga yaabaa weji ka duwan inay yeelato laakiin inuu yidhaahda gaalada allaha kor yeelo muslimkana allaha jabiyo wax lagu gaadhooba weeye haddaan mawaanici jirin wuxuu yidhi nooga waran haddii uu nin fura xaaskiisa isagoo ka maqnaa muddo laba muddo dhan laba sano iyo wax dheer macaadii bay u cidda tirsanaysaa haa ciddadu marar badan baan ka soo jawaabay su-aashaasoo kaleetee nooc cibaado oo tacabudaa ku jira marka waktigeedaad caadiga ahaa sida iyagoo wada joogay bay u cidda tirsan sheekho hooyaday ayaa iga codsatay inaan usoo usoo dhiibo sawirkayga waayo muddo maanaan iska is arag arkin saas darteed waxay igu xujaysay inaan u diro sawirkayga marka marka haddaan u diro <coughs> ma dembi baan galay haddaan diidase ma ma caaq baan noqon sawirka horta sidiisaba wixiisa xaraamta inaad u gasho waalidka dartii ma bannaana haddaad diidtid inaad u gashana iyada lafteedu dembi ma aha waalidkuna wixii macaasiya in lagu ateeco iyadana ma banaana oo taacata limakhluqin fii macsiyati alkhaaliqi weeye haddiise aada hayso oo dadka kalaba aada siinayso isaga waxba kagama duwana dadka qaar baa sawirka waa u yaallaa guriga ama xafiiska u yaallaa ama meel khaanad iyo bukshad buu ugu jiraa meeshii looga baahdaba ciddii ka codsatee kalaba wuu siinayaa marka marka aad hayso cidday u bannaanayd inay ku aragto sawirkaaga way arki kartaa hoyo iyo aabba ayaa isqabtay dabadeedna way kala tageen waxay isu dhaleen lix caruura ah. caruurtiina way ku heshiin waayeen marka kee la siinayaa caruurta mase waa loo qaybinayaa masaladan masalatu lqadaa weeye intay isula yimaadaan labadaba mas-uuliyadda inay qaadi karaan iyo in kale la ogaado xaalad iyo duruuftaa la xukumi karaa wixiise tamyiizle iyagaa la kala dooransiinayaa haddii aan la kala safrayna xadaanaana kusoo maray <clears throat> wuxuu leeyahay ninkan haddii jinniga loo abuuray cibaado see loogu sheegayaa yacnii loo gaadhsiinayaa risaalada rususha ambiyada ee basharka loo soo diray baa iyagana qayb ka ahayd oo diritaanka lidaalikuu qur-aankeenu sheegay nabiga cala sl inay la kulmeen nabiguna risaalada gaarsiiyey wain sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana iyo qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni iyo axaadiid tira badan say tilmaamayaan taariku salaadka sidee sidee loola macaamili gaal mise muslim su-aashaan waan soo marray kitaabkaan ku soo marray cashirkii waxaan u malaynayaa habeenkii sabtida ahaa sabtidii waa miya saasoo habaan filayaa marka cashirkii ku noqo waad ka maqlayd baan u malaynayaa ma lala cuni karaa maanaa ninka taarikusalaadka ah haddaad u jeedo dawaan dunuubi walmacaasi hadaad dhahdana in lala cuno xaaraan maaha waase laga fiican yahay hadduu gaal murtada yahayna oo in la dila ay tahayna horaa waxaan idiin idhi dad inay noolaadaan baan ahayn ba sharciga marka la khilaafay baa axkaamtoodii baaqoorta la iskula jiraa walaaye ma iyo kan ma yahay iyo dhaxal ma horta ninka hala dilo dadka hala dhaafiyo markaa kadib cunto iyo walaaye iyo waxan bahaynaga hadhee xataa in lagu fuliyaa fiicnan salaanta ma laga ma laga radin haddii uu taariku salaad yahay siday salafku u badan yihiin salaam wasalaamu calaykum hadduu ku yihahda waa calayka baadihiyo de sidai gaaladii buu yidhi yaa awliye la dhahaa shiikow anise seen ku noqon karaa kuwaas awliyada la dhaho awliya waxaa la yidhaahdaa kuwii ilaahay sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun kuwa ilaahay rumeeyey si dhabara uga baqa baa awliya ilahi la yidhahdaa waxaad ku noqon kartaa inaad dhabka ilaahay ka baqdo iimaanna la timaado ilaahayna ka barida inuu kugu daro saasaad ku noqon kartaa awliyanimada laakiin qof waliba khaatimada qofku ilaahay u suubiyoo dhanna waa qof weliba awliyanimo ku dhintay wey dadkuna waa un laboo awliyaa uraxmaani iyo awliyaa shaytaani labadanba loo qaybsamaa haddiise su-aashaadu ay tahay kuwan la barakaysteee bannaanada joogjoogee ee wax sheegta la yidhaahdaay inta badani wax caddaynaya awliye inay yihiin iyo xataa khaatubo fiican inay ku dhimanayaan iyo aakhare janna intay galaan naar inay ka badbaadi ayaaban la garanayninba waxaad iga jaahil bixisaa waxaan ahay garoon guurdoon ah <laughs> weli ah oo nool ma jiraan adeerkay wiil uu dhalay ayaa jooga waana taariku salaad subxaana oo mooryaan ah wuxuuna ka shaqaystaa nairobi haddii aan rabo inaan guursado yaa weli ii noqonayo ma ka dhigan karaa sheekha imeherinaya walaalay weli waxaa kuu noqonaya qaadiga magaalada haddii ay saad sheegtay ay tahay weligii haddii la waayo fa sulطaanu waliyu man laa waliya lahu halkaasaad la aadi cid kale haddaad weydana beesha aad ka dhalatay nimanka suldaanadii odayaashii ee baaltaajiyaasha u ah baa iyagaa kuugu dhow baan filayaa waxaan ku weydiiyey alla qur-aanka wuxuu ku yidhi ina aladiina kafaruu waxaan dembi wey afsoomaaliga qur-aanka lagu qorayo bacda iimaanihim lan tuqbala towbatuhum adna waxaad sheegtay in towba la weydiinayo noo sheeg horta masalada koobaad qur-aanka aflatiin iyo soomaali carabi ahayn in lagu qoro ma banaana masaladaa masale ijmaaca weeye culamada muslimiintu ku ijmaaceen afcajami in loo baahdana shalay ma bilaabanin islaamku jasiiratulcarab wuxuu daafaheeda gaaray nabigoo nool calayh isalaatu wasalaam markiibana wuxuu u gudbay umamkii ruum iyo faris oon af carabi aqoon jirin saas darteed su-aashani waagaasay timid marka kutub gaaroo laga qoray baa jira ijmaaca culimmada dhammaantood inaan afaan carabi ahayn lagu qori karin qur-aanka sabaa loogu ijmacna xeer baa idiin sheegay qur-aan ma noqon kara soomaali haddii naladiina daal buu qoray daal miyaa naladiina mise waa daal asoomaaligu daal manaya see la yeeli ayri lmaqduubi soo gaadh adugu ayri seed u qorin gayri baad qori miya mise kayri gayri ma qur-aan baa marka mise kayri ma qur-aan baa okay maqduubi aynkiisaad u qori baadkii samaqduubi baadii samaqluubi baadii maxaad qori waladaalin waladaalin walalaalin keed qori adiga ah marka waxaan af soomaaliga af carab soomaaliga iyo af laatiiniga aayad qur-aana sidaa in loo qoro xaaraan dembi weyna weeye arrintaas waxbaan ku barbariyo higaad baan ku bariya been wey weliga higaad waan soo baran jirnay soomaalina laguma qori jirin sheekada beenta ee sheeka bararida laga daayo masalada waa min alkabaa'ir waa taxriifu lqur'aan waa mukhaalafatu lijmaaci in qur-aanka af ah soomaaliya saasoo kale lagu qoro aayadda macnaheedu yahay dhaha aayadda kale uu sheegay ninkan ina aladiina kafaruu lan tuqbala towbatuhum bada imaan bacda iimaanihim lan tuqbala towbatuhum ayaddani waa haddii aynan toobad keenin intii toobadu furayd oo hadday toobad keenaan intii toobadu furayd qur-aanku in badan buu sheegay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica watuubu ila llaahi jamiican ayuha lmuminuuna dadku hadday ay toobad keenaan tooba saadiqana tahay nabigaa dad gaaloobay oo soo islaamay in badanoo mutawaatira ka aqbalay marka qadiyadda sidan oo kaleeta waxaa weeye towbadooda lama aqbalayo hadduu wakhtigeedii dhaafo waama qarqarada ay gaadho ama qoraxda galbeedka ka soo baxdo taasay aayaddu ka hadlaysaa ka waran dhaqanka soomaalida eeha markii naagta ninkeedu ka dhinto walaalkiis guursado asagoon reerkoodii ka doonin guurkaas maxaa ka jira horta inuu guursado waa jirtaa laakiin aan reerkoodii laga doonin baan anugu waxoogay dooda ka qabaa inay dhaqanka soomaaliyeed tahay dade marka horeba gabadhaan dumaal ahayn in nin meesha iska mihirsado wadaad u yeedho iyadoon dumaal ahayn bayba dhacdaaye iyadoo dumaalahna taa kama duwana laakiin intaan aqaana in badan gabadha weligeeda la weydiistaa iyo reerkoodii gabadha reerkii inay dhaxlaan qasab kuma laha laakiin iyadu hadday rabto ama danta ilmaha adeeradood inayna ka fogaanin loo arkaay dhaqan xun ma aha laba labadaba mar waliyo ilmaha waxaa laga yaabaa inay dani ugu jirto nin kale inta intay guursato ilmihii iyada isaga isku rafaadi lahaayeen ninkaa iyo ilmihii isku rafaade iyada iyo ninka ilmaha dartiisa ugu rafaadi lahayn marka koobaad marka labaad haddayba caruur badan hayso waxaa laga yaabaa intaa caruurtaa nin kaloo ugu gala oo caruur uusan dhalin waxna ka gelin soo dhex fadhiistooo kasoo dhextasoo qayladooda xamilaba in la waayaa dhici karta laakiin qasab ma aha oo ilaahay baa qur-aanka ku diiday qasab in laga dhigo laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karan xoog inaad ku dhaxashaan haweenka xaqu ma lihidiin laakiin ma xuma haddii dad israbo wanaag iyagu isku rabo raalli isaga ay yihiin wadan muslim ayaan magangelyo weydiistay waan ka waayey wadan gaala ayaan ka helay magangelyo labadii waddan ayaa isku dhacay waxaa laygu qasbay in aan ka qayb qaato dagaalkii maxay ka qabtaa diintu alxamdu lilah masaladan idinkuma fahmaysaan baa laga yaabaaye anaa si fiican u garan qolyahan galbeedka tegey baasaboorradooda qaatay ee sheegatoobay sheegatadii soomaaligu way mugtay baasaboorka yurubta hadda la wataay ingiriis iyo talyaani iyo faransiis iyo kanadiyaan baana uu kuleeyahay waraaqaha ah isagu ma uu sheegtay walidaalika markaad isqabataan meelaha wuxuu kuleeyahay waxay kuna yidhaahdaan waraaqahaaga ah aduma tiid baa lagu yidhahdaa waa sheegad dadkan sheegatoobay xerarka sheegadka waxaa ka mid galbeedka jinsiyadda lagu qaato inaad wadankii ka mid tahay ood muwaatin tahay ood colaad iyo nabadba wadanka ka tirsan tahay oo ciidan qasab haddii loo baahda aad ku noqon oo cid kastood isdagaashaan aad ka qaybgeli wadamada qaarkood oo dadkoodu markay jinsiyadda qaadanayeen tegitaankii heshiis dowladeed ay ku tageen waxaa jira wadamo shaqaalo u baahday oo wadamo kale ka codsaday oo dadkii u soo diray shuruud lala galay kuwaasoo kalaa laga reebaa marka laga reebo wadankaad ka soo jeeday laakiin wadan kaloo muslima mirnaba lagama reebo qoladu qoladaasay tilmaamayaan horta raacitaanku ma banaana cidinu noqoshadana ma banaana shardiguna waa shari faasid oo baaila wey mararka qaarkood waxaa la gaarsiiyaa inuu kufriya way muslimkan kula weerari gaalowna waan kula safan axdigaa iyo ballantaa ah inaad qaaddo arrin adag wey ma haddii lagu qasbo oodan khiyaar lahayn oodan meel lagu dhuuman karin hade qof mukraha waa jiri jiray horeyna waa u jiri jirtay shareecadu waxaada ka hadleen laakiin haddaadan ikraah iyo sharciga aadan ahayn waxaad dishana waa dembi gaalka soo raacday haddii lagula dilana xukmul kaafirunbaa lagugu dabaqi salaan kadib ka waran nimanka salaada guryaha ku tukado iyagoo aadaanka maqlaya ama cajis dartii arrintaasi ma bannaana qofkaan cudurdaar iyo xanuun sharciga lahayn ama duruuf kale iyo cabsi aynan u diideynin aadaanka qofkii maqla aadaanka in laga yimaada ama yimaado wey nabigu nin indhoolaa ah u tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nin indhoolaan ahay cid fiicanoo i keenta masaajidkana ma hayo waxaan rabaa gurigeyga inaan ku tukado ad ii fasaxdo orod buu yidhi haddana wuu yeehay kaalay bui aadaanka ma maqashaa markaasuu yidhi ha ruksad kuuma hayu yidhi indhool baa ruksad waayey marka adoo nixdaadii lexaad qaba oo adimadaadii farandullaynaya oo orodkaad dhigta ciyaartoy iyo banooniga la oratamaya inaad salaad uga hadho diin ahaan ma banaana waa calaamatu lmunaafiqiin wey ragga fulayga ah jihaadka waajib ma ku yahay daarkaas daawo ma leeyahay waa maxay daawadiisu horta fulay baan ahay intaan garanayo acdaarta wujuubka jihaadka kor yeeshee rafcisa ka mid maaha markada muslimiintii shuruudii waajibka inuu geersi yahay miyaad ku aragteen sharaaita wujuubi jihaadi sabcu kisaalintii inuu geesi yahay kuma jirin saas darteed fulaygu waa laba midda wuu leeyahay mid baa laakiin dhib badan labada fulay midka fudud baa dhib badan dawayntiisu ninna waa nin carara nina waa nin fariista ninka fadhiista dawgu leeyahay yidhahdaan labada furi horta waxaa sahlan ninka cararayo itijaahi unbaa ka lumaye xagga hadduu u carari lahaa geesi la yaqaano buu noqon lahaaye xagga uu cararkii dhabarka u jeediyey waa kawaa'irta ilaahay horta ka magangalo yaqiinsana waxaa ilaahay kuu qadarin kugu dhici maayo nafteeda xilligeed unba waxaaba laga yaabaa tanaa ka khatar badanoo xabadda dhacaysa markaad oladayn u istaagto inay qadaadka oo kalaga dhacda iyo dabada iyo barida oy kugu noqotay hebelow gorma ishan lagaa riday buui waagii adoo sii cararaya dabada fallaadhu kaaga dhacday laga riday nin kale ay hadalla isku tuurtuurayeen dagaalla dhacdadii saxaabada ahayd sida ibnu cabdilbar alajuwal muskita uu ku sheegayo ninka rooma laakiin fulinimada weyn waa ninka hore gadaal u dhaqaaqi waayey dhaheene lagu intee bardaqbardaq noqdaan bowdyaha bowdyaha ka naxa fadhiista ninkaana waa la garaacaa dhaheeno ul baa lagala daalaa marka dambe iriica ka kacda laga yaabaaye laakiin dadka aad dagaalada u galay oo u fara dhuudhuuban baa su-aashaa ku ficnaan lahaa in la weydiiyo raggii khubarada iyo saraakiisha ciidana furinta dagaalada joogi jiray wuxuu yidhi shiikow dad badan oo muslimiin ah ayaa u baqoolay wadamada galbeedka dabadeedna ku biiray hay-adaha dowladda sida ciidamada sirdoonka booliska iyo weliba militari milatariga haddaba sidee loola dhaqmaa dhaqmayaa haddii lagu arko goobaha dagaalka ee waa la layn maxaa la samayn lahaa maxaa xukunka muslimiinta ayay qaadanayaan haddii anigu acyaantooda xukunkeedu baab gaaray u baahan tahaye laakiin waxay ku jiraan waa kufri sawaadkii iyo mugdeeda wy gaaladana way soo badiyeen waman kaara sawaada qowmi fahuwa huwa minhum ninkii gaal la soo safta unbuu raaci cabaas markii nabigu beder u qabtay uu yihi anigu muslim baarha waa laysi soo raaciyey wuxuu yidhi amaa daahiruka fa kaana calayna annaga intay noo muuqatay raggii nala dagaalamayee madowga nagu soo badinaya weerarka nagu hambadahayd waxaa iyo warka anugu hoostaan muslim ka ahaa waxba kaa dhegaysan mayno waa laga diidey haddii adeerkii nabiga adeerkiiba laga diday calayh salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa nin kale oo miskiin oo meelaha jooga marka waxaasa laydinku sheekaynine ninka dagaal la soo galana hala dilo ninka adeego u noqdana hala raaciyo ee tixdii yaraydee ina cabdila jiiftadiisiina qaar badan ha lagu dabaqo soo jiiftada ina mataqaanaa nin aqdaamo faranjiya imikiya abuuriin ama aalada u sida ama uba ilaalaah ama adhigaba u qala markuu soo tiriy wuxuu yidhi shahaado been ama uurka kala jira shahaado beeniyo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna nama oran ana ma ogolaan karo socda abada waa uridayahay udhufani miyaa bacdeeda war maaha waan ku dhex imanaygi iska daa sirtaadaan qaadiya waan u geytaa hor miyaa warkaa meesha kuma jiro sheekh muxuu xukunka noqon karaa qofkii salaada wahsi uga taga su-aasha waan soo marnay kii cayaar cayaar uga tegayna labadan su-aaloodba waan soo marnayo cashirka sabtida waan kusoo marnay taariku salaad man tarakahaa kasalan waan kaga soo tagnay bal ka waran guryaha ay leeyihiin takfiirka ma lagu ganacsan karaa hadday dan ama duruuf keento wixii daruuro keenta waa gaar laakiin muqaacatu ahli bidac waa madaahibta sharciga ka mida nimankaa in la gooyo xariga loo jaro ganacsiga laga goostana waa matlab sharci oo diineed dadkana laga faquuqoo laga saaro ninkii wax ka rool heli kara waa sharciga ilaahay waa loogu dhowaan karaa in xargaha iyo xiriirka loo jaro ilaahay waa loogu dhowaan karaa sheekh ma laga weyse qaadan maraqa hilibka geela anigu hilib geelo laga weyse qaataan aqaan laakiin maraq laga weysa qaato weli wax daliila ah maanan arag asalkuna hadduusan daliil lahayn inaan laga weysa qaadin lakiin intuu yahay aaminka ah in wax yaroo hilib oo burburay kuu raacana waa iska dhici kartaa soo maaha calaa kulli xaal waxaan nafkiisa aan hayo min luxuumi libili weeye sheekh salaad ayaan ku tukaday weyse la-aan kadibna waan xasuustay in aanan weyse qabin ma soo celinaya haddaad xasuusato inta wakhtigu joogay salaada waad soo celin haddii kalena soo celin maysa bidaliil xadiidkii ninka fii salaatihi nabigu salaadii joogtay buu yihi soo celiye kuwii hore soo celi ma dhihina wakhtigeedu tegay tii hadda joogtay laakiin soo celi buu ku yidhi ataxiyaadka ugu dambeeya salaada in sirta lagu in sinta lagu fadhiisto faralka iyo sunnada ma ka dhaxaysaa mase sunnaday u gaar tahay sida kale hadaa udhigta ama kaga ficnaan lahay mise faralkay u gaar tahay calaa kulli xaal salaadu haddee laba atixiyaad leedahayna sunnadu way ku caddahay ta dambe ama sunno ha noqoto ama farad ha noqoto ee nusuustu way ku caddahay fadhiga dambe inay fiican tahay sunno tahay inaad sinta dhulka saarto oo haddii aan duruuf kuu diidaysaan ciriiri wax lamid jirin ama caafimaad daro haddii salaaddu hal atixiyaad ay leedahayna oo masale culimmada ay isku qabteen wax daliiloo midkood fadli gaara iyo sunnanimo gaara siinaya aniga ma garayo hal xadiiun bay labadiisa qaybood qoloba mid soo qaadataa si markaan soo maraynaan kaga soo hadalay haddii qofka mujaahidka ahi uu dareemo awood ka xoog badan ama hub uusan haysan lagu garaaco <coughs> ma isaga bixi karaa goobihiisa badbaado ahaan maxaa uu ka bixi karaa inuu qofku iska cararun baa la diidan yahay ama goobtana waxoogay ku cuslaatay ama kelinimuu dareemay ama in laga awood badan yahay buu dareemay dibugorasho iyo xeelo dagaal buu sameeyey ama dhinac kaleoo raggiisii ka tabarbeeleen buu arkay oo markaasuu hiillo u aaday ama ragguu la dagaalami jiray raguusan aqoon buuqdanbu hariiriisa ku arkayoo markaasuu raggiisii uu yaqiinee ka ag dagaalami jiray buu raadsaday ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayisa ilaa fiatin sow haddii ciidanka laga awood oo itaal loo sheegto oy arkaan inay dib u gurtaan maahane wax kale inayn ahayn ninka hogaankaana uu go-aan ku qaatinu ciidankiisi degdega kaga saarana waa tii nabigu mu'ta uu yiri weeye uma akhadahaa sayfu min suyuufillaahi fafutixa lahu khaalid waxaa loogu furay dagaalka fatxiga iyo nasriga nabigu ku magacaabay ciidan laga itaal roo yahay raggii ka horeeyee madaxda ahaana la wada laayey lana caydhsanayo baa ilaahay uu ku guuleeyey inuu qoladii kale u tuso in gurmad ciidana u yimid markaasay dib u gurteen markaasuu dib u gorasho iyo insixaab ciidanka dagaalka uu ka saaran sameeyey taasi wax la ogol yahay wey dhib maleh qof ayaa ridoobay inala ilahay naga badbaadiye si kastaba dabadeed wuu islaamay qofka camalkiisii hore shar iyo khayrba ma burayaa dembigiisii hore ma islaamay oo kala weeye ninkani waa masale iska khilaafiyahe aniga waxaa ila dhow labadii camalee hore midna ma burayaan xuntiiyo santii camalkuna daahirka markii nusuusta la isu geeyo wuxuu buraa khayraadkiisu markii uu ku dhinto qur-aankana aayad buu ku sheegay yaa ii sheegi karaa ayada aayaddii ulaaika xabitat acmaaluhum oo raggii xufaadda ah qaybtooda gaalnimuna ku dhintay maxaa halkaa kor ka dhalanaya fa ulaaika xabitat acmaaluhum camalkiisi baa buray wey marka labada aayadda daahirkeeda baa ila xoog badan sheekhow lacagta ay muqallisiintu dadka ka qaataan ka waran ma xalaalba dee muqalisku waa macno weyn waa nin khidmad iyo serfis kuu sameeyey shaquu kuu qabtay shaqadaa hadday xalaal ahayd uu kuu qabtay wuxuu kaga qaatay waa xalaal